bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sideed iyo labaatanaad ee tafsiirka sheekh cuthmaan cali xuseyn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وإذ قال إبراهيم لأبيه آسر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين الله سبحانه وتعالى وحاو ربي يريسو كهد ليا وبك ورمي دعوتي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام waid qaala wadkur xus nebiga oo sheeg id waagii qaala wuu yidhi ibraahiimu ibraahim markuu ku yidhi liabiih aabbihii markuu ku yidhi aazara ah cadfulbayaan baa la yidhaahdaa waa aabbihii uun magacanina liabiihi uu ku yidhi aazara ah waa magaca aabbihie atattakhidu ma waxaad ka dhiganaysaa atattakidu ma waxaad ka yeelanaysaa asnaama asnaam ma waxaad ka dhiganaysaa aaliha ilaahyo aad caabuddo aaliha ma ilaahyo aad caabuddo ayaad asnaam ka dhiganaysaa markaa ibraahim dacwadda wuxuu ugu horraysiiyey aabbihii buu ugu horraysiiyey sidoo kale qoomkiisa oo caabudi jiray aalihada kala dulduwan oo qaarkoodna ay arlada u yaalleen qaarna ay xagga samada kuwa jiraba ay caabudi jireen sida qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha oo kale ayaa marka hore wuxuu u sheegayaa waxyaabahan arlada ay ku haystaan inaanay ahayn waa haw cuntumaan in la caabudo istifhaamtu waa tawbiiq uu ku ceebaynaya innii anigu araaka waxaan ku arkaa buu yidhi waxaan ku arkayaa innii anigu araaka waxaan kugu arkayaa aabbihii buu u jeedaaye ayuu la hadlayaaye iyo wa qowmaka qoomkaagaba fii dalaal baadinimo dhexdeed inaad ku sugan tihiin fii dalaalin baan idinku arkayaa baadinimo dhexdeed baadinimadaasoo mubiin cad marka xaqiiqadii ayuu arkay waxaan inay lunsan yihiin baanu u sheegay wakadalika sidaa aanu u tusnay ibraahim baa alla yidhi subxaanahu watacaala tacaala kuwa alle kayrkii ay caabudayaan inay qalad tahay ayaa nurii aanu u tusi doonaa bimacnaa waa xikaaya xaala maadiya kadalika sida aanu u tusnay in uu lunsanaa aabbihii oo cibaadada aabbihii mid baadila ay tahay ayaa nurii aanu u tusnay maadii baad u laqbaynaysaa ayaa nuri aanu u tusnay ibraahiima ibraahiim aanu u tusnay malakuuta asamaawaat samaawaadka waxa ku sugan oo idil wowga iyo ta'du waxay faa'iideynayaan mubaalaqa ay mulku samaawaat halkii laga odhan odhanlaa malakuuta asamaawaati samaawaadka waxa ku sugan oo dhan baanu tusnay ba alla subxaanahu wa tacaala iyo waalard arlada waxa ku sugan oo dhan baanu ibraahim tusnay waliyakuuna ay liyastadilla saasaad u qadaraysaa liyastadilla si uu u daliishado waa adilatu tawxiid oo allaha abuuray koonkan keligii inuu cibaadana isagu uu leeyahay si uu ugu daliishado iyo waliyakuuna liyastadilla iyo waliyakuuna inuu ahaado amba uu noqdo min almuuqiniin kuwa xaqa yaqiinsada amba yaqiiniya mid ka mid ah sidaas aanu u tusnay baa allah yidhi subxaanahu wa tacaala falamaa markii janna uu madoobaaday calayhi ay calaa ibraahiima ibraahiim dushiisa markuu ku madoobaaday alleylu habeenku amba falamaa janna markuu qariyey calayhi ay calaa ibraahiima markuu qariyey alleylu habeenku markuu qariyey ra'aa wuxuu arkay ibraahiim kowkabaa xidig buu arkay qaala wuxuu idhi markuu xidigii arkay haadaa ay ahaadaa makaasaa rabbii aniga rabbigaygu makaasaa aniga rabbi ii ah sida aada sheegaysaan culimmadu waxay leeyihiin sida xaqa ah ee maqaamkani waa muqaamu lmunaadara markaa munaadir buu yahay wuxuu la doodayaa qoomkiisii buu la doodaya marka istifhaam in la qadaro ahaadaa makaasaa rabbii rabbigay ah amba haadaa kani rabbii rabbigay weeye binaa'an calaa zacmikom waa sidaa aada sheegataane waa sidaa idinku aada qabtaane wuxuu doonayaa inuu la garnaqsado falamaa markii afala uu qarsoomay markaa dayic xidigii ayaa qarsoomay afala najmu ya'filu wa ya'fulu ufuulan wa aflaa idaa qaaba baa la yidhahdaa sidaa darteed baa afiil waxay carabtu yidhahdaan niriga yar matalagel haddii lagu sii dhex daayo ku dhex libdhaya falamaa markii afala uu libdhay amba uu qarsoomay day xidigi dee halkii ilaahay ugu talagalay uu qabtay qaala wuxuu yidhi ibraahim laa uxibu ma jecli alaafiliina kuwa qarsooma anigu ma jecli sawkan bahalkiiba lala-yahay ee qarsoomay falammaa markii ra'aa uu arkay haddana alqamara dayaxa markuu arkay oo xidigii dee isaga kala weyn aragtidiisa baaziqa xaal uu yahay kii soo baxaya dayixu baaziq waa soo bixidda kuu cirifka la soo baxa wey falammaa markii ra'aa uu arkay ibraahim alqamara dayxii maduu markuu arkay baaziqa uu yahay kii soo baxaya qaala wuxuu yidhi ahaadaa makaasa haadaa ey ahaadaa makaasaa rabbii aniga rabbigay ah amba haadaakaasi rabbii rabbiga weeye waa bina'an calaa zacmikom ilaan waxaa qur'aanka ilaahay inoogu caddeeyey nebiyullaahi ibraahiim inaanu shirkiba la imanin ee caruurnimo ilaahay ku doortay subxaana falamaa markii afala uu qarsoomay dayixi macnaa dhacay falamaa markii afala uu qarsoomay qaala wuxuu yidhi ibraahim la in lam yahdinii wallaahi lain lam yahdinii haddaanu i hanuunin inaanu kuwa rabbinimo u arkayso arki maysid ma arkaysa lain lam yahdinii haddaanu i hanuunin rabbii rabbigay haddaanu ihanuuni i hanuunin la akuunanna waxaan noqon oon noqon min alqowm qowmka ayaan ka mid noqon addaalliina lunsan walle kuwa lunsanun baan ka mid noqon doonaa falamaa markii haddana ra'aa uu arkay amba falammaa ra'aa hadduu arkay sidaa baa odhan kartaaye falamaa ra'aa hadduu arkay amba markuu ra'aa arkay ashamsa qoraxda baasiqa xaal ay tahay tii soo baxaysa qaala wuxuu yidhi haadaa marka wuxuu tilmaamayaa iyada haadaakaas rabbii rabbigay weeye waasaa leedihiin ambaa ah, haadaa makaasaa rabbii rabbigay ah haadaa kan ayaa akbaru ka weyn kuwii kale kanaaba malaa kuwii hore dhaama haye iyana tagta falammaa markii afalat ay qarsoontay dhacday qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow innii anigu barii dibadda ayaan ka ahay oo beri baan ka ahay mimaa tushrikuun mimaa ay ladii mimaa kii baan beri ka ahay tushrikuuna aada ugu shariig yeelaysaan bihi ay bihi illaah amba mimaa tushrikuun ay min shirkikum billah min ishraakikum ushariig yeelidiina ayaan beri ka ahay alla aada ugu shariig yeelaysaan waxallo waxaysana marnada ku haysteen waa kii asnaam ku tilmaamay wixii xaggan ay ka caabudi jireen labadaba uu ka soo xidhay mararka qaarkood waa kii ficilkanna qowlkanna ficilka ugu daray ee wada jejebiyey ee baabi'iyey imaam tawxiid qaala markaa muxuu ibraahim allah yidhi subxaanah wa tacaala inii anigu wajahtu waxaan u jeediyey buuhi wajhiya wejigaygii waxaan u jeediyey oon ula qastay liladii allah fadara abuuray curiyey assamaawaati sanadka abuuray waalarda arlada abuuray xaniifa xaal aan ahay kii baydhay ee diin kastoo baadila ka baydhay una baydhay diinta xaqa ah amba xaniifa xaala kownii mustaqiima xaal ahay mid toosan wamaa ana mana ihi amba mana ahaan min almushrikiin kuwa alla u shariik yeela mid ka mida maan ahaanin markaa dood iyo muran iyo jadal bay la bilaabayaan waxaaja waxaa la murmay hu ibraahiim qowmuhu ayaa faacilkii ma og tahay waxaaja waxaa la dooday hu ibraahiim waxaa la dooday qowmuh qowmkiisii baa la dooday oo yidhi ilaahay adii oo dhan ma waxaad ka soo reebtay mid keliya saasay kula murmeen qaala markaa wuxuu yidhi ibraahiim atuxaajuunii ma waxaad igula murmaysaan fi illaah ilaahay arrintiisa miyaad igula murmaysaan fiillaah ay fii waxdaaniyati illaahi wa cibaadatihi ma ilaahay subxaanahu watacaala waxdaaniyadiisa ayaad igula murmaysaan waalxaal miyaad ila doodaysaan qad hadaanii uu alla i hanuuniyey qad hadaanii yaalumutaklimkii baa maarka qad hadaan macnaha uu rabbii hanuuniyey maya saasa miyaa ila murmaysaan buu leeyy walaa akhaafu markaasaa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdeen haddaa ilaahyadayadii baad wax ka sheeg sheegaysaaye balaayaa kugu dhici doonta ma ogta la asnaamtani barako iyo karaamo iyo tuf inay leeyihiin bay caqiidaysnaayeen oo nebiyullaahi yahuud oo kale waa kuwii ku lahaa in naquulu ila ctiraaka bacdu aalihatina bisuu wax kale kugumay odhanayno ee ilaahyada iyada qaarkood kuwa ugu sii khatarsani balaayaha kugu rida balaaya kugu dhacday ma ogti markaa ibraahimna way ku kuuqinaya adigaba sida lagugu kuuqiyo meelaha qaarkood haddaad afki ka dayn weydo allah wuxuu ihi wa tacaala ibraahim wuxuu le walaa khaafu ka biqi maayo anigu walaa khaaf hadalkay ku caday ka baqan maayo maa waxa tushrikuuna aada ugu shariig yeelaysaan bihi ay billaah ilaahay waxaad ugu shariig yeelaysaan anigu kaba baqanayo ilaa laakine istitnaa munqadic baynu ka dhigi karaa ilaa laakine an yashaa'a rabbii ay mashyi'atu rabbii rabbigay doonidiisa an yashaa masder halkaa mubtado noqonaya ilaa laakine an yashaa'a rabbii ay mashii'atu rabbii rabbigay la doonistiisa shay-aa waxuunuu ila doono taasi de way gaadhi doontaayoo way haleeli doontaa isna hadisiisa loo daayana way bannaan tahay lana salafu ilaa an yashaa'a inuu doono rabbii rabbigay inuu ila doono shay aawo xun inay soo gaadhaan haddii rabbi ila doono dee way soo gaadhi doonaan baa u leeyay wasica waa u fidsanaaday rabbi rabbigaygu wuu u fidsanaaday kulla shay shay walba shay kaste cilmaa xagga cilmiga cilma waxaa lagu nisbiyey waa tamyiis waana muxawalun can ilfaacil o waxaynu u tarkiibi karaa wasica wasica maaragtay wasica rabbi ay wasica cilmuhu cilmiga rabbige wuxuu u fidsanaaday kula shay shay walba macnaa shay walba ilaahay waa ogsoonyihi wasica wuu u fidsanaaday rabbi rabbigay kula shay shay walba cilma xagga cilmiga ay wasica cilmu rabbi dhe markaa wasica cilmu rabbi rabbigay cilmigiisu wuxuu u fidsanaaday kula shay shay walba waa ogsoonyahi afalaa tatadakaruun miyayda aan waansamaynin kuwa waansama miyaydaan ahayn wa kayfa sideebaan ay ku khuuqanayaan weli wa kayfa sideebaan akhaafu uga baqa maa wixii sideen uga baqa ashraktum aad alle ugu shariig yeelaysaa sideen uga baqa oo walaa takhaafuun idinkuba aydaan uga baqanaynin annakum ashraktum inaad ugu shariik yeesheen aydaan uga baqanaynin billaahi alle inaad ugu shariik yeesheen maa mafcuulkii baa kaas ahe maa waxaad ugu shariik yeesheen lam yunazil aanu uba soo dejinin alle bihi kaa calaykum korkiinna aanu uguba soo dejinin suldaanaa daliil cad oo haddii caqiidada ay balbala kaaga jirto ood khaa'if tahay meel alle khayrkii lagu caabudo haddaad taataabatood baqanayso waxaa laga yaabaa in khalkhalba kugu dhaco dadka qaarkood maqbaradaha la dhisay amba taabuutyada la samaystay hadday dumiyaan la yidhaahdo qaar baaba dhaqaaqay marka hore ayaanu adkayn fiihi maa fiihi wa kayfa akhaaf sidee ayaan uga baqaa weeye sideen uga baqanaya maa ashraktum waxaad alle ugu sharig yeelaysaan maa waxa ashraktum aada ugu sharig yeelaysaan billaah oo walaa takhaafuun idina aydaan uga baqanaynin annakum idinku ashraktum inaad ugu sharig yeesheen billaahi alleh maa waxaad ugu sharig yeesheen lam yunazil aanu alla uma soo dejinin bihi maaga calaykum korkiinna suldaana wax daliila oo ku caabudaysaanba aanay jirin fa ayu lfariiqayni labadan qolo koodeeba fa ayu lfariiqayn وفريق الموحدين والمشركين وفريق المشركين فأي الفريقين لبدا قلو كوديبا كوديبا أحق كحق نمبدا بالأمن بدبالو واركي أيا حق لما كأن لا عابدي مسك بهل عابد كأه كي أيا كحق نمبدا إن كنتم هدات تعلمون كو حكسون كيبا أمن حق له كيبا بدبال أحيا الله باك كورمي aladiina kuwa aamanuu la rumeeyey oo walam yalbisuu aan ku badhxin ama aan ku ladhin biiimaanihim walam yalbisuu aan ku khaldin iimaanahum bidulmin aan ku khaldin ulaa'ika kuwaasi mubtadaha labaad lahum waxay leeyihiin alamnu bay leeyihiin kuwaasaa badbaado leh wahum ayagu muhtaduuna kuwaasaa kuwii hanuune aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey waa iimaan cilmi ah xaqiiqi ah sharci ah ikhtiyaari ah aamanuu walam yalbisuu aan ku khaldin aan dhexgelin iimaanahum iimaankoodaba aan dhexgelin bidulmin ay bishirkin waa tafsiirkii rasuulku saaray bishirkin bidulmin ay bishirkin shirki aan ku lamaanay iimaankooda aan dhexgelin ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihin almnu bay leeyihin badbaado wahum ayagaa muhtaduuna kuwii hanuunaya wa tilka taasi waa doodii ibraahim wey wa tilka taasi xujatunaa weeye waa garsiintayadii waa doodayadii waa doodu qaalibka ku noqday ma og tahay ila ilaahay subxaana wa tacaala nasriga iyo uhiilinta ambiyadiisa uhiliyaa laba dhinacba way ka imanaysay in hadday dagaal tagto inuu ilaahay subxaana wa tacaala ayido oo gaaladu ay jabto hadday dood timaadana inay dooda ay helaan ambiyada alleh wa tilka taasi xujatunaa bay garsiintayd ma ay ahayd ma og tahay doodsiintayd aataynaa waxaanu siinay haa khabar labaad rigo aataynaa waxaanu siinay haa doodaasi lagama adkaadaanta ah ibraahiima baanu siinay calaa qowmihi baanu ka siinay aanu ka sarraysiinay calaa qowmihi qowmkiisa dushiisa ayaanu ku siinay oo uu kaga adkaaday weeye narfacu waanu kor yeelnaa darajaat darajaatin waa mafcuul qiraa'adan inoo taalla darajaad baanu kor yeelnaa ka bedel man nashaa kaanu doonno ayaanu kor yeelnaa narfacu darajaati man waana laysu idaafayn karaa inna rabbaka rabbigaagu xakiim allaha aan qaldamin weeye caliim waana allaha cilmiga badan xakiim lahu lxukmu walahu lxikma allaha le weeye subxaana wa tacaala wawahabnaa waxaanu siinay lahu ay liibraahiima waxaanu siinay ila wuu iskaga tegey aabihii iyo markuu ka dhaqaaqay baa ilaahay u bedelaya falama اctasalahum wamaa yacbuduuna min duuni اllahi wahabnaa lahu isxaaqa ilaahay dartii buu uga tegay aabihii iyo kuwii ula dhashay iyo waxay caabudayeen haye muxuu ka tegay mushrikiin markaasaa ilaahay wuxuu ugu bedelayaa ambiyaa wa rusul fama axsana hada اlbadiil ya jamaaca marka tawxiidku aanu kaa gelin amba caqiidadu aanay kaa dhimanin weeye laakiin caqiidadu markay baaba'a kaa tahay aad suufigaaga haysateed qabuurigaaga haysateed calmaanigaaga haysateed beleya baas wax walbaad hoosta ku haysato xaqna aanad u sheegayn ilaa sheeg wey ma ogta haysashadu maska madaxa ka gur maaha kumaligi laakiin waxaan ku leehay usheeg sheeg oo caqiidada usax oo caqiidada dhis oo dadka waxbar ma og tahay ilaahay mar markuu iskaga tagaasir asnaam buu aabihii caabudaya dhagxaan buu qurquraya qaar xidig ay ku maqan yihiin falama اctasalahum wamaa yacbuduuna min duuni illaahi badiilka ilahay muxuu gu bedelaya markuu iskaga tegay buu rabbi kuleeyahy iyaga iyo waxay caabudayeen markuu isla tuuray wahabna lahu isxaaqa wa yacquuba wakula jacalnaa nabiya halkana alle muxuu yihi wahabna waxaanu siinay lahu ay libraahiima ibraahim waxaanu siinay isxaaqa baanu siinay waa inaanu dhalay iyo waa yacquuba mid isxaaq dhali doono yacquub la yidhaahdo waa israa'iil ayaanu siinay kullan ay hadaynaa qadar waanu hanuuninay kullan mid la arkaba ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub hadaynaa waanu hanuuninay celi kullan hadaynaa hadaynaa waanu hanuuninay kullan mid la arkaba ay kula waaxidin minhuma hadaynaa waanu hanuuninay wa nuuxan hadaynaa ay wa hadaynaa waanu hanuuninay nuuxa nebi nuuxna waanu hanuuninay hadaynaa waxaanu hanuuninay min qablu ay min qabli ibraahiima mudaaf ilayga maaragtay min qablu ay min qabli ibraahiima ibraahim hortii ayaanu hanuuninay hay wa min duriyatihi ay hadaynaa waxaanu hanuuninay min duriyatihi ee maaragtay nuux duriyadda qaar duriyaddiisa qaarkoodna maya ibtidaal qaaya ka dhig wahadaynaa waxaanu hanuuninay min duriyatihi nuux ubadkiisa xaggoodana waxaanu ka hanuuninay daawuuda ayaanu hanuuninay wa sulaymaana baanu hanuuninay wahadaynaa waxaanu hanuuninay min duriyatihi ay min duriyati nuux damiirka nuux baynu u celinaynaa sababtaynu ugu celinaynaana waxa weeye ambiyada halkan lagu sheegayo amba rususha halkan lagu sheegayo qaar baanu dhalin ibraahim daawuuda baanu hanuuninay nebi daawuud iyo wa sulaymaana way is dhaleen sulaymaan baa ibniga ah wa ayuuba baanu hanuuninay wa yuusufa baanu hanuuninay wa muusa ayaanu hanuuninay wa haaruuna baanu hanuuninay wakadaalika sidaasi oo kale sidaas oo kale un baanu najsii u abaalmarin doonaa almuxsiniina kuwa samafalana sidaas oo kale un baan haddaad samafasho malixsaan an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak wakadalika sidaanu u hanuuninay kuwa muxsiniinta ah ayaa najzii aanu u abaalmarin doonaa almuxsiniina kuwa samafalana wa sakariya baanu hanuuninay wa yaxya way isdhaleen yaxya ayaa inanka ah wa ciisa ciise ayaanu hanuuninay oo ciisena wuxuu ka mid yahay min duriyati nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam idan halkan mas'ale fiqiga ayaa ka soo bixi karta oo ah ninka inantiisu ilmaha ay dhashay in la odhan karo waa duriyatuhu oo waxaa la sheegaa ma aragtay xajaaj ninkii la odhan jiray yaxya bnu yacmur inuu weydiiyey uu yidhi waxa ay soo gaadhay xasan iyo xuseynin aad leedahay min duriyati nabiyi sala allahu alayhi wasalam weliba kitaabka ilaahayna aad daliil uga helayso kitaabka ilaahayna awalka iyo aakhirkaba waan akriyo maan helin laakiin waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku yidhi miyaad akhriyin suurat lancaam wa min duriyatihi daawuuda wa sulaymaan ilaa uu ka gaadhay wa yaxyaa wa ciisa qaala bala alaysa ciisa min duriyati ibraahima walaysa lahu ab qaala sadaqta sidaa darteed baa culamada masalada fiqiga meesha ku jirtaa waxay yidhahdeen hadduu ninku u dardaarmo uu yidhaahdo awsaa liduriyatihi amba uu yidhahdo maalkaygaa waxaan u waqfay duriyadayda hadduu yidhaahdo amba maalkaa waxaan siiyey duriyadayda ereygaa hadduu yidhaahdo waxa soo gudagelaya caruurta ay hablihiisu dhaleen bay soo gudagelayaan laakiin hadduu yidhaahdo waxaan siiyey bani maaragtay caruurtayda abnaa'i ma soo gudagelayaan bay leeyihin culimada qaarkoodna waxay leeyihin maya hadduu yidhaahdo caruurtayda iyo hadduu yidhahdo duriyadayda labada way soo gudagelayaan waxay daliishadaan xadiiskuu rasuulku ku lahaa xasan ibnu caliy ina bnii haada ina bnii haada sayidun walacala allahu an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin ismaaciila baanu hanuunin wasakariya wayaxya waciisa wailyaasa kullun mid waliba oo kuwaa lasoo sheegaya sheegaa tanwiinta ciwad waxay ka tahy mudaafu ilayhi kullun ay kullu waaxidin min haaulaa mid kastoo kuwaa la soo sheegay ka midaba min asaalixiin wa ismaaciila baanu hanuuninay wahadaynaa ismaaciila walyasac ayaanu hanuuninay wa yuunusa baanu hanuuninay wa luudaa baanu hanuuninay wa kullan ay wa fadalnaa waxaanu ka fadilnay kullan mid la arkaba fadalnaa waanu ka fadilnay cala alcaalamiin caalamka intooda kale wa min aabaa'ihim ay wahadaynaa waxaanu hanuuninay min aabaa'ihim aabbayaashood qaarkood minta tabciidiya ka dhig wahadaynaa waxaanu hanuuninay min aabaa'ihim aabbayaashooda qaarkood baanu hanuuninay wa duriyaatihim carruurtooda qaarkood baanu hanuuninay wa ikhwaanihim baanu hanuuninay wa duriyaatihim ubadkooda qaarkood baanu hanuuninay iyo wa ikhwaanihim minta ay tahay waijtabaynaa waanu doorannay hum kuwa wahadaynaahum waxaanu ku hanuuninay ilaa siraada dariiq baanu ku hanuuninay dariiqaasoo mustaqiim toosan daalika hanuunintaasi amba hanuunkaasi huda allah alle hanuunintiisa weeye hanuunka alle weeye yahdii wuxuu ku hanuuniyaa alle bihi hanuunka man yashaau kuu doono oo min cibaadihi ka mida buu ku hanuuniya walow ashrakuu hadda nimankii intuu ilaahay ammaanayay rususha ahaa soo arki maysid waryaa walow ashrakuu calى sabiili اlfardi wاtaqdiir baa la yidhaha fardan kama soo qaad halkaynu kan idhaahna wey kama dhacayso arrintani walow ashrakuu iyagoo sidaas ah hadday shariik yeeli lahaayeen walow ashrakuu hadday shariik yeeli lahaayeen la xabida waa uu ka baabi'i lahaa canhum ayaga xaggooda maa kiibaa baabi'i lahaa kaanuu ay ahaan yacmaluuna kuwii samayn wax alla waxay samayn jireen oo dhani waxaa ku dhici lahaa xubuud baa ku dhici lahaa lain ashrakta <coughs> inay suu lahaa nabiy llaahi maxamed oo kale marka shardigu laa yaktadii jawaas alwuquuc shardigu ma keenayo shaygaa la xidhay inuu maaragtay uu dhacayo qul in kana liraxmani waladu ish faana awalu lcaabidiin macnaha ka dhalanma in kana fa in kaana liraxmaan in kaana liraxmaan ka dhalan mayso in maaragtay ilaha raxmaanka uu yeelanayo walad walow ashrakuu adaa laguu digaya nimanka intaasoo martabada ah darajada aanu siinay low ashrakuu hadday shariig yeeli lahaayeen laa xabida canhum waa uu ka baabi'i lahaa maakii kaanuu ay ahaa yacmaluun ay camalo ulaa'ika kuwaasi rusushaas aladiina kuwa weeye aataynaa aanu siinay hum ayaga alkitaab ay lkutub waa kuwaanu kutubta siinay waalxukma aanu siinay fahmid ilaahay kitaabkiisa la fahmo amba xukun maara ku xukumaanba aanu siinay wاnubuwa nebinimo iyo sarayn aanu siinay fain yakfur hadday ku kufriyaan fain yakfur hadday ku kufriyaan bihaa ay binubuwa nebinimada waxaa iska suurtagala damiirka inaynu wada celinin saddexda shay ee lasoo sheegayba alkitaab wاlxukm wاnubuwa fain yakfur hadday ku kufriyaan bihaa ashyaada lasoo sheegay haaulaai kuwan waa kuwa nebi maxamed dhex taagan yahay haaulaai kuwani hadday ku kufriyaan faqad wakalnaa waxaanu u tala saarannay bihaa nebinimadan amba kitubtan iyo xikmaddan qawma dul baanu u cuskanay buu alley duulkaasoo laysuu aan ahaanayn amba aan ahaanin bihaa bikaafiriina ba'daa hore sila kaafiriina bay u tahay tan dambena waa lagu adkeeyey un qoomkaasoo laysuu aan ahaanin bihaa maanaa kuwa lasoo sheegay bikaafiriina kuwii ku kufriya ulaa'ika kuwa la soo sheegay rusushaas aladiina kuwa weeye had allahu alla uu hanuuniyey ee fabihudaahum kuwa hanuunkooda iqtadih ku dayo iqtadih ku dayo raac qul waxaad tidhahdaa nebiow laa as'alukum idinku weydiisan maayo calayhi ay calaa tabliiqi risaala calaa tabliiqi lwaxyi calayhi cala alqur'aani ajraa mushqaayad idinkaga dooni maayo in huwa ay maa huwa qur'aankani ma aha ilaa dikraa waana mooyaane wax kale maaha lilcaalamiina uu yahay caalamka caalamkao dhan bu waana u yahay buu rabbi yihi subxaana wa tacaala wamaa qadaru llaha alle may weynaynin wamaa qadaruu may weynaynin allaha alle may weynaynin xaqa qadrihi weynayntiisa xaqa ahayd dhabta ahayd may weynayn markay ku kufriyeen amba cid kale baa ila caabude wamaa qadaru llaha alle may weynaynin xaqa qadrihi weynayntiisaa xaqa ahayd id xilligii baanay weynaynin qaaluu ay yidhaahdeen ma ansala allahu alla kuma soo dejinin calaa bashar qofnaba min shay ay shay ah kitaab baan lama soo dejinin markay sidaa yidhaahdeen qul waxaad tidhaahdaa nebi o markay sidaa leeyahin kuwa ahlu kitaabka ahi man kuma ansala dejiyey alkitaaba kitaabkii yaa soo dejiyey alladii kitaabkii jaaءa uu la yimi bihi kitaabka oo muusa muuse uu la yimi nuura xaaluu ahaa kitaabkaasi nuur waa hudaa xaaluu ahaa hanuun linnaasi dadka uu ahaa nebiyow man kumansala soo dejiyey alkitaaba kitaabkii yaa soo dejiyey alladii kitaabka jaaa uu la yimi bihi kitaabka oo muusa uu la yimi nuura xaaluu yahay kitaabkaasi wa hudaa xaaluu yahay hanuun linnaasi dadka uu yahay kitaabkaas tajcaluuna xaal aad ka yeelaysaan tajcaluunahu xaal aad ka yeelaysaan kitaabkaasi qaraadiisa xaashiyo idinkoo xaashiyo ku qoraya ama tajcaluuna waxaad ka yeeshaan istinaafba ka dhig hu kitaabka qaraadiisa xaashiyo ayaad ku qortaan xaashiyahaaso ka sifee markaa tubduuna aada muujinaysaan haa iyada oo watukfuuna aada qarisaan xaashiyahaasoo watukfuuna aada qarisaan kaiira in badan oo ayaga kamida ah, kamida ah. walxaal baa sidaa yeeshaa cullimtum laydin baray maa cilmi laydin baray maa wax laydin baray lam taclamuu aydaan aqoonin antum idinka iyo walaa aabaa'ukum aabbayaashiintoona xumaan baad samaynaysaan qul waxaad tidhaahdaa allaahu man ansala soo may ahayn allaahu ansalah alle ayaa soo dejiyey ansalahu allah alle ayaa soo dejiyey uma nebi xamed markas waa ku tidhaha darhum ka tag uma dar ka tag hum ayaga fii khawdihim baadilkooda kaga dhex tag fii khawdihim dabaalashadooda iyo baadilka ay ku dhex jiraan kaga tag yacmahoon yalcabuuna xaalay yihiin kuwa iska cayaaraya oo iska dheeldheelaya oo aan dee xaqbaba doonayn allah wuxuu uhi subxaana wa tacaala wahada kanina waa kitaabkane wahada kanina qur-aanka weeye kitaab waa kitaab horta ansalna kitaabkaasoo ansalnaahu aanu soo dejinay ansalnaahu aanu soo dejinay kitaabkaasoo mubaarak la barakeeyey waa mid barakaysan wey ansalnaahu aanu soo dejinay mubaarak kitaabkaasoo mubaarak mid la barakeeyey ah ma arkaysa soomaalidu markay ni qof mubaarak ula baxayaan mubaarik bay yidhahdaan ma ogti waa kura yaroo kastoo mubaarak la yidhaha soomadarada hoos dhamaan meelaana way kitaabkaa la barakeeyey oo musadiqu ladii kii mid dhabaynaya ah musadiqu ladii kii kii rumaynayay ah bayna yadahi isaga ka horreeyey musadiqu ladii way isu idaafaysan yihiin kii kii dhabaynayay ah amba xaqiijinayay bayna yadahi isaga ka horreeyey kutubtii ka horreysay walitundira ansallaahu annaga ayaa soo dejinay waxaanu u soo dejinay in lagu dhaqmo oo la rumeeyo ayaanu u soo dejinay iyo maxay kale iyo walitundira inaad ugu digto nebi muxamedow ood cadaab uga digto umma alquraa waa maka weeye umma alquraa magaalooyinka hooyadood oo maka ah caasimadda inaad ugu digto iyo wamanduun xawlahaa iyada hareeraheeda ah sharqan wa qarban waa xuduntii dhulka weeye bartamaha arlada ilaahay bay ku taallaa markaa bari iyo galbeedba waayo dacwadday rasuulka ilaahay caan bay ahay ma arkaysa cid la wadaagtayna may jirin shantii rasuulka ilaahay la gaarka ah bay ka mid ahay wa kaana anabiyu yubcathu ilaa qowmihi khaasa wabucidtu ila annaasi caama guud ahaan allah wuxu uhi waman xawlaha cidda areeraha ka xiga maka un ka faaf waaladiina kuwa yuuminuuna rumays bilaakhira aakhira kuwa rumaynaya yu'minuun way rumayn doonaan bihi ay bi hada alkitaab kitaabkan ayay rumayn doonaan wa hum ayaguna yuxaafiduuna kuwii xafida ee ilaaliya weeye calaa salaatihim hadda salaadii baa lasoo qaaday moogta yuqiimuun waman adlamu yaa ka dulmi badan miman mid yaa ka dulmi badan iftaraa ku abuurtay cala allah alla dushiisa ku abuurtay kadibaa been ow amase qaala yidhi uuxiya waa loo waxyooday ilaya aniga ayaa la ii waxyooday uuxiya waa loo waxyooday ilaya waxyibaaba igu soo dega buu yihi sidii musaylamatu lkadaab oo kale amba baycahla oo kale walxaal lam yuuxa aan loo waxyoonin ilaahi isaga shay shaynaba waa nakira fii siyaaqi nafyi tacum walxaal ladii waxaa alla waxyoonin ilaahi isaga shay ka ayaa ka dulmi badan bu yihi waman wa miman fii maxali jar ku yaallaa moogta waman adlamu yaa ka dulmi badan man ay miman midna yaa ka dulmi badan qaala yidhi sa unsilu waxaan soo dejin doonaa mithla maa kii oo kale ayaan soo dejin doonaa ansala allahu alla uu soo dejiyey anagaaba keeni doona waxay keeni doona buu le asbaab nusuulka meelahaas ula noqon doontaan moogta ka hore waa musaylamaa la yidhahdaa moogta allah wuxu uhi subxaana watacaala walow taraa haddaad arki lahayd nebi muxamedow id wakti haddaad arki lahayd aldaalimuun kuwa dhaalimiinta ahi fii khamaraati lmowt mowtka sakaraadkiisa ay ku sugan yihiin khamaraadku waa wax la dhex galo fii khamaraati lmowt mowtka dhibaatadiisa sakaraadka hawlkiisa ay ku sugan yihin haddaad arki lahayd walxaalna ay ku sugan yihiin almalaaikatu malaaigtuna baasiduu aydiihim way isku xidhantay intaas isu idaafaysan baasiduu aydiihim gacmahooda kuwii fidiyey ay yihiin malaa'igtu maxay malaa'igtu gacmaha u fidiyeen lidarbi way garaacayaan qaa'iliina xaal ay leeyihiinna malaa'igtu ay fidiyeen akhrijuu soo saara akhrijuu soo saara anfusakum soo saara alyawma maanta tujzawna waxaa laydinku abaalmarinayaa cadaaba alhuun dulliga cadaabkiisii baa laydinku abaal soo saara bimaa kuntum taquuluun ay bikownikum ahaanshihiina daraaddeed baa laydinku abaalmarinayaa qaa'iliina kuwa yidhaahda aada ahaydeen cala allaahi alle korkiisa hayra alxaq qowlan aada ahaydeen hadalkuu yidhaahda hadalkaasoo hayra alxaq iyo wa kuntum can aayaatihi tastakbiruun iyo wa bikownikum ahaanshihiinii ayaa laydinku abaalmarinayaa aada ahaateen mustakbiriina kuwii kibre e eh? xaaladaa haddaad arki lahayd la ra'ayta amran cadiima jawaabta lowla qadar arrin culus baad arki lahayd walow taraa haddaad arki lahayd nebiyo idxil waqti aldaalimuuna kuwa daalimiinta ahi fii khamaraati lmowt mawtka sakaraadkiisa ay ku sugan yihiin mawtka dhibaatadiisa walxaal ay ku sugan almalaa'ikatu malaa'igtuna baasiduu aydiihim gacmahooda kuwii fidiyey ay yihiin malaa'igtu garaacid oy weliba maxay iyagoo leh akhrijuu soo saara daalimiinay anfusakum soo saara lafihiina naftiina soo saara alyawma maanta tujsawna waxaa laydinku abaalmarin doonaa cadaab alhuun dulliga cadaabkiisa amba hawaankaa laydinku abaalmarine waa sida rajulu suu loo yidhaahdo xumaanta ninkii bimaa kii sababtii baana laydinku abaalmarin doonaa kuntum aad ahaydeen taquuluuna kuwii yidhaahdaa ay biqawlikum ayaa laydinku abaalmarinaya cala allahi alle korkiisa aad ku abuuran jirteen amba biqawlikum ay biiftiraa'ikum ku abuurashadiinii baa laydinku abaalmarinaya cala allahi alle dushiisa aad ku abuuran jirteen hayra alxaq xaq waxaan ahayn qowlan oo hayra alxaq ah iyo wa kuntum ahaanshihiinii laydinku abaalmarinayaa can aayaatihi allahay aayaadkiisa tastakbiruuna kuwii ka santaaga ee ka kibra ahaydeene markay sidaa leeyihiin haddaad arki lahayd la ra'ayta amran cadiima amba bima kuntum taquuluun ay bikownikum qaa'iliina ayaa laydinku abaalmarinaya ahaanshihiina daraaddeed ahaydeen kuwa yidhaahda cala allahi alle korkiisa qawlan hadal hadalkaas oo hayr alxaq ah wa kuntum can aayaatihi tastakbiruun iyo wa bikownikum ahaanshihiinii daraaddii baa laydinku abaalmarinayaa mustakbiriina aada ahaydeen kuwiisan taaga wallaahi laqad ji'timuuna waad noo timaadeen furaadaa keli keli ayaad noogu timaadeen wa jamcu fardin fardna waa la odhan karaa wallahi laqad ji'tumuuna waad noo timaadeen furaadaa keli keli ayaad noogu timaadeen kamaa khalaqnaakum sidaanu idiin abuuray baad noogu timaadeen oo kale awala mara markii u horreysay idinkoo qaawan wax alla wax idinka maqani aanay jirin waxnaba aan wadanin ayaad noo timaadeen wa taraktum waad ka timaadeen maa wixiina waad ka timaadeen khawalnaakum aanu idin siinay khawalnaakum aanu idin siinayna waxaad kaga timaadeen waraa duhurikum dhabaradiina dabadooda adduunyadii baad kaga timaadeen wamaa naraa mana arkayno macakum inay idinla socdaanna ma arkayno shufacaa'akum kuwii idin ergeyn lahaa aladiina shufacadii ergeeyayaashii zacamtum aada sheegateen idinku adduunyada markaad joogteen annahum ayagu fiikum ay fii cibaadatikum cibaadadiina shurakaa kuwa shuraka ku ayna yihiin war maye maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi sulfa marka la yidhaha war kuwan maxaa u caabudaysaa ee cibaadadooda in ayaa waxay odhan jireen wax kale uma caabudayna waxaanu ula jeednaa oonu ku tawasulaynaayo inay ilaahay noo dhoweeyaan وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سلفا هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلهي أكتيسا miskiin masaakiin baanu iska nahay waanu dembi badan nahay waa dad saalixiina ah, waynaga wanaagsan yihiin ilaahay bay noola hadlayaan sidaa aduguba maanta haddaad doonayso nin madaxweyneha inaad u tagto aanad toos ugu tegi karine ay tahay inaad sii ilaaliso laynka amba jaranjarada aad sii ilaaliso hoosta ka bilowdo laa waasidata bayna alkhaaliqi waalmakhluuqi ilaa bitashriic ilaahay subxaanahu watacaala iyo addoommadiisa cid u dhaxaysaa ma jirto mar keliya inaga iyo ilaahay laynoo dhexeeyaa oo markaasi waa markuu ilaahay rusul inoo soo dirayo rusul oo alla inoo soo dirayo markaa weeye cibaadada alle toos wey war bal duulkan day wamaa naraa mana arkayno macakum inay idin weheleeyaan shufacaa'akom kuwii ergeeyayaasha ahaana mana arkayno aladiina shufacada zacamtum aad sheegateen anahum annahum ayagu fiikum ay fii cibaadatikum shurakaa inay ku yihiin qayb kuwa kule inay yihiin laqad taqaaca wuu go-ay baynakum iyo baynukumna waa la akriyaa baynakum imika waxaa lagu nasbinayaa darafnimo wey laqad taqaaca wuu go-ay waslukum xidhiirkiinii baa go-ay baynakum ay fii baynikum dhexdiina ahaa amba laqad taqaaca wuu go-ay baynakum wixii idinka dhexeeyeyba way go-een waxbaa la kala filayay soo maaha waxbaa laga rajaynaya wixii baa go-ay wadalla wuu ka qarsoomay cankum xaggiina maakii baa ka qarsoomay kuntum aad idin tascumuun kuwii sheegtaa inay wax idiin tarayaan ina allaha alle amba ilaahya inay yihiin cidi shafeeco qaadayaan cidla ayaa lagu daalay ma ogtahay aynamaa kuntum tacbuduuna min duuni illaahi hal yansuruunakum aw yantasiruun iyagu maanta ma idiin hilinayaan laakiin iyagu se wax ma iska tarayaan abadan allah wuxu uhi ina allaha alle faaliqu lxab ininyaha amba midhaha allaha kala dilaaciyo weeye alxabu waa jamcu xaba mufradka xab baa la yidhahdaa iminka jamc baa inoo yaala ina allaha alle faaliqu lxabi midhaha allaha kala dilaaciyo weeye dee sageeda ka soo saara waa xubuubka oo dhan midho wanawa iyo laftimireedada waa jamcu nawaatin imika waa jamc iyo wanawa lafahaba ilaha kala jeexee geed ka soo saara wey yukhriju wuxuu ka soo saaraa alxaya ka nool min almayit mid dhintay xaggii ayuu ka soo saara qof wanaagsanoo muuminu gaal ka soo wamukhriju lmayiti ka dhintay ka ka soo saara weeye wamukhriju lmayiti mid dhintay ka ka soo saara weeye min alxayi mid nool xaggii daalikum ka sidaa wax u galay daalikum ka sidaa sameeyey allahu alla weeye daalikum ay faacilu hadihi alashyaa allahu weeye faannaa sidee baa tu'fakuuna laydin leexiya oo ilaahay cibaadadiisa laydinka duwa adilatu tawxiidkii soo arki subaxa ilaaha dilaaciye weeye iftimiya wajacala wuxuu ka yeelay alleyla habeenka sakana mid dhexdiisa la xasilo ay maskuunan fiihi sakana xasilooni buu alla ka dhigay washamsa iyo walqamarana wuxuu ka yeelay xusbaana xisaab buu alla ka yeelay subxaana wa tacaala amba washamsa walqamara dayuxuna yajriyaani way dareerayaan xusbaana ay bixisaab xisaab bay ku dareerayaan ay ku soconayaan daalika qorshahan iyo socodkanina taqdiiru lcaziiz allah aan cidi ka adkaanin qorshayntiisii weeye amba jaango qadaridiisii weeye alcaliim ee cilmiga badan wa huwa alle alladii midka weeye jacala yeelay lakum jacala ay khalaqa abuuray lakum idinka idiin abuuray annujuuma xidigaha idin abuuray muxuu alla idinku abuuray litahtaduu inaad ku bartilmaansataan amba aad ku hanuuntaan bihaa xidigahaasi fii ulumaati lbari beriga madoobadiisa marka aad ku sugantihiin iyo walbaxri badda madoobadeedaba litahtaduu bartilmaameed bay ku yihiin oo dadku markay safrayaan xidigahay garanayaan ma isqoobayaan saasoo kale wey laba xaalo oo kalena ilahay waa kii ku sheegay oo kale inuu sabada ku qurxiyey iyo inay rujuuman lishayaadiin ay yihiin ma arkaysa wax kale hawla kicin qad fasalna waanu kala dhigdhignay caddaynay alaayaat aayaadkii baanu caddaynay liqowmin baanu u caddaynay yaclamuun qowm wax garanay wahuwa alla aladii midka wey ansha'akum idinka abuuray min nafsin naf qura nafsin naf idinka abuuray naftaasoo waaxidatin qura siduu inooga abuurayna meelo badan bu alle ku cadeeyey ma og tahay nafta ayaa wuxuu ka abuuray lamaanaheedii dabeetana markaasuu ka faafiyey rag iyo dumar fara badan fa mustaqaron wa mustawdac qiradan inaga inoo taalla qaafka uu kordhabaya falakum waxaa idiin sugnaaday mustaqar meel aad ku sugnaataa oo waa riximka hooyada baa muddo ku jirtaa iyo waa mustawdac meel ku meel gaad ahaan laydin dhigay waa mustawdac iyo meel ammaan ahaan laydin dhigay oo waa dhabarkii aabbo amba xubnihii waalidka amba falakum waxaa idiin sugnaaday mustaqar baa idiin sugnaaday oo waa intaad adduunyada joogtaan iyo waa mustawdac meel ku meel gaad ahaan laydin dhigo oo qabriga laftigiisiiba wey qabrigii baa kasoo noqonaysaa tafaasiir badan bay culimmadu u celceliyaane iminka qiraadan inoo taalla ismakaankaasn iskaga wada qad fasalna waanu kala dhigdhignay amba waanu caddaynay alaayaat ayaanu caddaynay liqowmin baanu u caddaynay yafqahuuna wax fahma wahuwa alle alladii midka weeye ansala dejiyey min asamaa samada xaggeeda ka soo dejiya maa biyo iltifaat baa markaa dhacay min alghaybi ila takalum ila markii hore wahuwa alle alladii midka weeye ansala dejiyey min asamaai maa faakhrajnaa ilahay baa markaa hadalkii maarag faakhrajnaa waxaanu ku soo saaray bihi biyihii nabaata kuli shay shay kasta dhirtiisa amba nabaadkiisa aanu kusoo saaray fa akhrajnaa waxaanu ka soo saaray minhu ay min nabaati kuli shay nabaadka u celi fa akhrajnaa waxaanu ka soo saaray minhu nabaadkii khadira mid dooga ah waa ismu faacil khadira mid doog ah ayaanu ka soo saaray nukhriju waxaanu ka soo saaraa minhu kaa doogoobay xabbaa midho ayaanu ka soo saaraa mutaraakiba isa saarsaaran waa midho isdul baxay sida xasiidii iyo wax lamida ah. s mutaraakiba ay saaran baanu ka soo saara wa min annakli khabar muqadama wey wa min annakli timirtii waxaa ka mid ah ka bedel min dalcihaa dhalideeda waxaa ka mid a ah. waa marka u horeeyay soo baxayso min dalcihaa dhalideeda xaggeeda waxaa ka mid ah qinwaan rucubo qinwaan rucubo daaniya dhawaatay daaniyatun dhawaatay oo qofka goosanaya u dhow laba rucba baa ka mida maaragtay min dalcihaa min dalcihaa midhaheeda waxaa ka mid a qinwaan rucubo daaniya dhawaaday wa jannaatin wa akhrajnaa hore ku caafa akhrajnaa minhu diig wa akhrajnaa waxaanu ku soo saaray bihi biyihii jannaatin baanu ku soo saaray halkaasay ku cadfan tahay nabaadkaa hore fa akhrajnaa waxaanu kusoo akhrajnaa waxaanu ku soo saaray biyihii jannaatin beero ayaanu ku soo saaray min canaabin cinab ah wazaytuuna ah waa ka noocan saliidda laga tujiye yar yar warumaana ah rumaan baanu kusoo saaray mushtabiha xaalu yahay kaasi mid isu eg xagga midabka wa gayra mutashaabih mid aan isu ekayn mid isu eg kayrkii xaaluu yahay wa gayra mutashaabih mid ishabaha kayrkii xaaluu yahay mid aan isu ekayn xaaluu yahay weeye oo macnaa xaggii dhadhanka ku kala duwan unduruu bal eega si aad ugu cibro qaadataan unduruu eega ilaa amarihi war balkaa ilaahay soo saaray midhihiisa eega goorma idaa xilliga amara uu midheeyo ee uu midho saaro beertii baanu goosanayna baad adigu tia waraf yarna waad layimaysaa ma ogta laakin cibrada ku jirta adigu ma ogi induruu eega ilaa amarihi bal eeg bal meertaa midhaheeda idaa amara markuu midho saaro wayancihi wa ilaa yancihi bislaanshihiisana bal eega wayancihi wa ilaa yancihi bislaanshihiisana bal eega ina fii dalikum kaa la idiin soo sheegay waxaa ku sugan aayaat aayaad baa ugu sugan liqowmin dool yu'minuuna alla rumaynayo daalikumka sidaa wax u abuuray allaahu alla weeye rabbukum badiicu samaawaati saadka ilaha bilaabay wey huwa alle wajacaluu waxay u yeeleen waa mushrikiintii day lilaahi alle waxay u yeeleen shurakaaa kuwa ay wax la wadaajiyeen oo cibaadada la siiyeen bay u yeeleen ka bedel aljinna bay u yeeleen jin bay ilaahay uga dhigeen qaar waxalale haddaba qaar baa jinkii caabuda oo ilaahay la caabuda muslimiinna hadda sheegto qof baa jin sarcinaya amba uu bukaa markaasaa waxaa la odhanayaa qofkan mashiikh baa haysa amba ruuxaan baa haysa amba duulkii iyo qurumihii iyo wadaadadii baa la socda waxay leeyihin waa in lasoo iibiyo ceesaan midabadaa leh amba neef sidaasoo kale leh amba sasaase amba dibi sidaasoo kale ha la dhiiggeedana hala siiyo hala waraabiyo waa shirkiyaadkii u waa daacatu ila aljin ma og tahay wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi alle shurakaa ba u yeelay ka bedel aljina ba u yeelay walxaal bay ilaahay jin shuraka uga dhigeen qaar cibaadada leedahay khalaqa alla u abuuray hum ayaga iyo jinkaba wa kharaquu waxay u been abuureen lahu ay alleh baniina inamo oo ciisaoo kale bay yidhaahdeen iyo wa banaatin hablo bigayri cilmi kaa'iniina xaal ay ahaadeen bigayri cilmi cilmi la-aan abuureen saas ad odhanaysa khalqu waa sidaa oo kharaquu waxay u been abuur lahu baniina inamo aan jirin iyo waa banaat hablo malaa'igta hablo ilaahay bay yidhaahdeen bigayri cilm cilmi la-aan xaal ay ku sugan yihin xaala kawnihim biayri maayhi qaal aan aqoon ba subxaana ilaahay baa ka hufan waxa ay nisbeeyeen wa tacaala uu ka kor noqday camaa yasifuuna waxay sifaynayaana isaga ku tilmaamaya badiicu samaawaat saadka ka bilaaday weeye curiyey waa mubdicuhumaa cid isaba ka horaysayna ma jirin mowta walard arlard amaa yakuun sidee ayuu ugu ahaadaa lahu alle walad walad siduu ugu ahaadaa amaa yakuun sidee ayuu kayfa yakuun sidee ayuu ugu ahaadaa lahu alle walad siduu ugu noqdaa walxaal lam takun aanay uba ahaanin lahu isaga saaxiba haweenayba saaxiba siday taasi u dhacdaaba oo wakhalaqa uu abuuray kula shay shay dhammaantiina alla isagu abuuray oo huwa isagu bikulli shay shay walba caliimu kii ku cilmi badanna uu yahay dalikum kiinaasi ka sidaa wuxuu abuuraa allahu alla weeye rabbukum weeye laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane khaaliqu kuli shay shay walba abuurihiisa weeye haye facbuduuhu isaga un caabuda abadan cid kale ha caabud wahuwa alla calaa kuli shay shay walba waa kiin ilaah arkaya subxaanahu watacaala laa tudriku ma haleesho hu alle alabsaaru aragyadu ma haleelaan bimacnaa adduunyada alle laguma arkayo aqwaal fara badan bay culimadu ku leeyihiin waa fi dunya laakiin aakhira waa la arkaya alabsaaru ma haleelaan laa tudriku ma haleelaan hu alle alabsaaru aragyadu amba ma koobaan amba xaqiiqadiisaba ma ogaadaan amaba adduunyada kuma arkayaan aakhira hadday markay taagan tahay waa la arkayaa oo adilada ku soo aroortayna kitaabka iyo sunahaba way ka buuxda wahuwa alla yudriku isaga ayaa kooba oo haleela alabsaara aragyada wahuwa alle alladiif allaha tunida badan weeye alkhabiir waana allah xogaalka ah. qad jaakum waxaa idin yimi basaa'ir adilla cadcad baa idin timi waa jamcu basiira oo wax wax lagu arko qad jaakum waxaa idin timi basaa'iru baa idin timi adilla cadcad baa idin timi min rabbikum xagga rabbigiin bay idinka timi xujadan cadde albayinaat weeye basaa'ir albayinaatu walxujaj qur-aanka iyo sunnaha maaragta xambaarsan yihin faman qofka absara arka ee xaqa ku ama arka falinafsihim buu arkay faman absara qofka arka alxaqa falinafsihi waman camiya qofka ka indhabeelaana facalayha ay facala nafsihi isaga naftiisu bay saaranta ku dhaqmi waaye wamaa ana anigu ma ahani calaykum korkiina bixafiid mid ilaalinaya aniga ilaalintinama saarabaa maaragtay sidaa ku dheebaalaya rasuulka ilaahi wakadalika sidaa aanu aayaadka usoo celcelinay ayaanu nusarifu usoo celcelinay alaayaat aayaadka aanu usoo celcelinay si ay ugu cibro qaataan iyo waliyaquulu qaar kale karkaarka ku weydaaranayao iyo waliyaquulu si ay u yidhaahdaan darasta waad soo akrisatay darastana waa la akriyaa darasatna waa la akriyaa waabay tagtay macnaa walanubayinan waanu caddayn doonaa baa lalehi subxaana wa tacaala iyo walinubayina iyo inaa si aanu u caddayno waliyaquulu si ay u yidhahdaan darasta waad soo akrisatay ma ogtahay iyo walinubayina si aanu u caddayno ayaanu usoo dejinay hu kitaabka si aan ugu cadayno walinubayina si aan ugu cadaynahu kitaabka liqowm si aan ugu cadayno yaclamuun allah wuxuu ihi subxaana wa tacaala ittabic raac nebiyow ittabic raac amar maakii raaca wixii la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday min rabbig xagga rabbigaa lagaaga waxyooday raac laa ilaaha mid ay cibaadadiisu xaq tahay ma jiro oo ay jiraaba ilaa huwa isaga mooyahay kitaabulkafaara haddaad akrido iyo dalaaq iyo meelaha marka laga hadlayo addoonta la xoreynaya mu'minadda ah waxay culimmadu leeyihin fuqahada addoontani haddaanay aqoonin macnaa laa ilaaha ila allah ma aha muslimad bay qabaan soo ma ogi taas waxaad arki jirta malaa kutubta tawxiidku maad ku arki jirta kutubta fuqahadana waad ku arkaysa ma ogta bal rawdaha nawowi eeg laa ilaaha ilaa huwa wa ka jeedsa nebi moxamedo can ilmushrikiin walow shaa allahu alle hadduu dooni lahaa subxaanahu watacaala inaanay shirki la imanin ay cadama ishraakihim ma ashrakuu may sharig yeeleen ee rabbi baa doonis iska leh xikmad baana ugu jirta sababtuu alla sidaa u yeelana la weydiin maayo laa yusalu camaa yafcal wahum yusaluun wamaa jacalnaaka kaamaanaan dhigin nebi maxamedo calayhim korkooda xafiida macnaha inaad mid lagu kaamaanaan dhigin baa layidhi subxaana wa tacaala wamaa anta matid calayhim ayaga korkoodana biwakiil mid loo tala saartay haye walaa tasubuu ha caayina baa alla yidhi subxaana wa tacaala aladiina <laughs> waa asnaamta iyo aladiina kuwa yadcuuna ay caabudaan kuwa mushrikiinta ahi min duuni illaahi alla sokodii kuway caabudayaan ha caabudan ilaahay wuxuu ka reebay muuminiinta in la caabudo ilaahyada ay in la caayo ilaahyada ay gaaladu ay caabudayaan wa in kaana fiihi maslaxa walow xataa maslaxaba ha ku jirto in la caayo oo la ceebeeyo waxyaabahan ay caabudayaani waayo waxa ka dhalanaysa mafsada intaa ka badan oo ah muqaabilo inay la yimaadaan mushrikiintu oo ay markaa caayaan ilaaha almu'miniin ma og tahay ilaahay baa wuxuu leeyahay ha ka caayina asnaamta ay caabudayaan waayo taa hadday ka dhalanayso in ilaahay ay caayaan weeye iyaguna maxaad u malaynaysaa qaar islaam sheeganayo alla caayo soo madar oo diinta caayo oo rasuulka laa ilaaha ila allah salluu calayhim waa masaakiin walaa tasubuu caayina aladiina kuwa haacaayina yadcuuna aladiina asnaamta haacaayina aladiina kuwa haacaayina yadcuuna ay caabudaan min duuni illah oo haddaad caydaan waa jawaabtii naadiyabanay fayasubu ay caayaan allaha alle ay caayaan cadowa ay u caayaan cadowtinimo daraaddeed mafcuul lahu ka dhig cadowa cadowtinimo daraaddeed ay u caayaan bigayri cilm cilmi la-aan xaal ay ku sugan yihin kadalika sidaa kuwan camalkooda xun ugu qurxinay ayaa zayannaa aan ugu qurxinay likulli umma ummad walba camalahu camalkooda aan ugu qurxin uma ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa ayuunbuu yahay marjicuhum noqodkooduna fayunabiuhum alla wuxuu uga waran bimaa kiibuu uga warami doonaa kaanuu ahaa yacmaluuna kuwii sameeyey walow ananaa nazalna ay walow nasalna wa aqsamuu way dhaarteen billaahi bay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaartoodu intay taag lahayd amba jaahidiina xalan ku ku dadaalaya biaymaanihim jahda aymaanihim dhaartoodu intay taag lahayd bay ku dhaartay oo maxay yidhaahdeen lain jaaat hadday u timaado hum ayaga aaya aayadi hadday u timaado layu'minunna inay rumayn doonaan ay rumayn doonaan bihaa aayaddaasi ayay ku dhaarteen qul waxaad tidhahdaa nebiyow inama alaayaatu aayaadku cinda allah alla agtiisa ayuunbay ku sugan yihiin allah ayuun baana soo dira wamaa maxaybaa yushcirukum idin ogeysiiyey mu'miniinta lala hadlayaa ma og tahay malaha waxay iska jeclaadeen aayadahan ay doonayaan ee mucjisaadka ah amba dee caadada khilaafsan ayay u arkeen inay wax tari lahaayeen ma arkaysaa kuwanoo iimaanka ay alla rumeeyaan ay ka caawin lahayd markaasaa la yidhi wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey annahaa aayaadkaasi idaa jaaat markay timaado laa yuminuun ee yuminuuna laadaasi waa sila weeye khitaab markaysaa ka dhigno idaa jaa-at markay timaado laa yuminuun ee yuminuuna qur-aankana way ku soo aroortay iyadoo siladaasah waana wax macruufahoo la yaqaano weeye annaha lacalla maray noqotaana waa iska jiri karaysaa wa nuqallibu waanu rogrognaabaa alla yidhi afidatahum quluubtooda ayaanu rogrogayna wa nuqallibu waxaan rogrognaa afidatahum quluubtooda iyo wa absaarahum iyo aragyadoodaba waanu duwaynaa waa subxana wa muqalib alqulub oo ma rumayn doonaan waa qoom dadka ka mid a ah. kamaa lam yu'minuu sidaanay u rumaynin bihi kitaabkan awala mara markii ugu horraysaba sidaanay u rumaynin ayaanu quluubtooda uga duwaynaa baa ilahay yihi subxaana wa tacaala wanadaru waxaanu kaga tegaynaa hum ayaga fii duqyaanihim qooqoodaasi iyo lunsanaantoodaasi ayaanu kaga tegaynaa yacmahuun xaala kownihim yacmahuun xaalay yihiin kuwii wareersan ee casqaysan baanu kaga tegaynaa subxaanaka allahuma bixamdika washhadu an laa ilaha ilaa ant